ay yaallaan kutubtii kala duwanaa kan ahaa damaca rag iyo dan reer oo dad badan uu ka go-ay markii ugu dambaysay sheekhu yimid meelo soomaali weeyaan meelo badannana laga soo weydiiyey iyo socdaalkii geerida soomaaliya ilaa yurub iyo kitaab kale oo ah annaga iyo xabashida saddexdaa kitaabba way yaallaan hoos ayay yaallaan insha allah qofkiinaba wuu hoos buu ka helayaa hadhow tolana sheekhu wuu saxeexaya hadduu ilaa idhaahdo salaada marka maxaa la idhahdaa laga baxo insha allah marka fursadaana maanta iyo berri iyo saa dambaba way jirtaa waxaa laga faa'idaysta kolle wax badan hadda sheekhu muu soo qaadin laakiin kutub runtii aad u xiiso badan oo khibrad badan wixii la sheekha la weydiinayay intaasoo sannadood ay ku jiraan oo qisooyin aad u cajiib badan runtii oo xiiso badan ay ku jiraan qaar badanna sheekhu facebooka waxaynu kaga sheegay laakiin inta iyadoo dhammaystiranna ay meelahan ay ku jiraan marka iyagana ha laga faa'idaysto hoosta ayayna yaallaan oo laga helayaa haduu yihahda haddana muxaadaradii baynu gelayna insha allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد walaalayaal waxay ka bacdi waxaanu dhegaysan doonaa ilaa fadiilati sheekh moxamed idriis sheekha oo noo soo jeedin doona juskii labaad ama qaybtii labaad min nidaami usrati fi suurati albaqara sistamka iyo nidaamka iyo barbaarinta iyo wax alla wixii maaragtay eh, horumarinta famiiliga iyo maamulkooda ku saabsan oo arrimahaas oo isagoo oo laga shida oo ku soo arooray fi suurati al-usratu waxa weeyaan waa mujtamaca waxa weeye guntiisa weeyaan wanaaggeeduna waa wanaagga mujtamaca weeye aad iyo aad baan ugu baahannahay in aanu baranno nidaamka sharciga ah ee maamulidda usrada si aanu usradaas oo dhan iyo afraaddeeda oo dhan iyo iyo dadkeeda oo dhan iyo xubnaheeda oo dhan aanu si fiican loogu barbaariyo oo si fiican loo maamulo si sharcigeenna waafaqsan halkaas oo lagu gaarsiin karo ilaa iyo inay ammaana ammaan iyo in ay nabad galaan si aan idinkugu dheerayn waxaan mikrofoonka uga tegaya fadiilati sheekh moxamed idriis anagoo ilaahay ka baryaya ilaahay inuu waafajiyo kelmaddiisa oo ilaahay uu toosiyo falyatafadal fadiilatuhu mashkuura الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد أيها الإخوة والأخوات walaalayaal kelimadan ama muxaadaradan waa qaybteedii labaad nidaamka qoyska ee suurat albaqara aayaadkeeda ilaahi subxaana wa tacala oo kaga hadlay waxaan tilmaanay suurado badan inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala qoyska uga hadlay ahamiyadda iyo muhiimadda uu leeyahay qoysku maxaa dhacay waa bulshada muslimka ah asaasuhaa alusra alumma mukawana min usarin mujtamica الأمة مكونة من أسر ولذلك أعطى الإسلام أهمية كبيرة للأسرة الإسلام هو حسيي iyo qaabka loo dhisay kayfa tubna hadihi اlأsra wa kayfa yatimu ximaayatuha min alinhiyaar wa min alaafaat min alkhilaafaat walow xadaثat hadihi اlkhilaafaat kayfa tuxal biطuruq sharciya saliima hadduu khilaaf dhaco xataa qoyskaasuu ka dhaco sidee loo xalliyaa sidee sida ugu wanaagsan looga ilaaliyaa inuu burburo ama dildilaaco qoysku waxaan shalay ka hadalnay dhowr qodob oo ka mid ahaa aayadahaas suurat lbaqara waxaan sheegnay nidaam kaamil ah oo aada iyo aada u dhammaystiran inuu ku sugan yahay qur-aanka kariimkaah iyo sunnada nebiga calayh isalaatu salaam kutubta sunnada ee saxiixa ah iyo sunantaba waxaa ku sugan kitaab ay culimmadu u caqdiyeen ama u dhigeen kitaabu nikaax nikaaxuna luqadda carabiga labada macnaba uu xambaarsan yahay asal ahaan waa galmada ayay ahayd laakiin caqliga iyo meherka iyo mehersiga iyo guurka intaba waa lagu tilmaamaa oo macnaha uu yahay marka kitaabkaas ayay ku soo arooriyaan culammadu wixii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ka sugnaaday ee ku saabsan arrimaha qoyska laga bilaabo qofku marka uu gabadha doono ee doonitaanka iyo damaca hore kadibna meherka xiriirka ka dhexeeya ninka wax doonaya iyo qoyska gabadha laga guursanayo weliga iyo gabadha oo lasoo marayo oo labada qof oo ama labada qaybood oo guurka iyagu qayb ka ah gabadha oo ah qofka uu ninku doonayo inuu guursado la wadaago nolosha gabadhuna reer bay ka tirsan tahay oo reer ayaa soo koriyey mas-uul ka ah horeyna uga ahaa si ay marka mas-uuliyaddeedii u wareejiyaan waa in qoyska uu og yahay gabadhu meeshay ku dambaynaysaan oo ay guurka madaxa gelinayso waxaa dhaca wayadan yacni horan u dhici jiray guur qarsoodiye soomaalidu ay tiraahdo khudbasyo ama sirka hoose inaysu guurso aw maa yusamaa bizawaaj almadani aw siri bixaysu laa yadri alwaliy canhu shay oo weligu aana waxba ka ogeyn arrinkaasoo arrin khatar ah wuxuuna dhaawacayaa asaaska guurka asla dhaawaca ugu weynaa wuxuu gaarsiinayaa gabadha gabdho waa inay taa ogaadaan gabdho badan ayaa su-aalo badan oo soo qora oo ninkaasaan isguursanay waa ismeher xadnay reerku nama ogay dhibkaasi dhibkaasaa marka dhacay hadda maxaan sameynaa reerka mau sheegi karnaa waalidkii uma sheegi karno Ehm, mararka qaarkood buur baa soo baxaya ehm, mararka qaarkood dhibaatooyin kala soo baxaya marka ehm, dhibaatooyinka ugu badani gabadhay qabsanayaan inta badan ninka wax kuma dhacaa saas darteed yaa gabadha muslimadda mar walba islaamku siduu u ilaaliyay sharafteeda iyo maslaxaddeeda iyo arrimaheeda iyo asturaadeeda inaana meel xun ku dhicin ayaa islaamku had iyo jeer wuxuu ku sameeyey qof mas-uul ka ah arrimeeda oo ehelkeeda oo casabadeeda daa'ima laha mas-uul fi shar yaxmiiha yudaafic can xuquuqiha yusawijuha cinda azawaaj yakunu waliyan laha ximaayatan laha waa dafcan lilmadaari canha wixii dhibaato ahna si looga ilaah marka aabbihii gabadha soo koriyey oo shan iyo toban sano lix iyo toban sano siddeed iyo toban sano labaatan sano shan labaatan sano soo wari oo soo korinay oo soo masruufay oo soo ilaalinayay wax soo barayay ma tahay cadaalad in markay sidaas ay noqotay oo ay bislaatay oo ay xoogsatay oo wax baratay oo lasoo koriyay oo lasoo tarbiyay oo muddadaasoo dhan mas-uulka laga aha in arrinkii arrimaheeda ugu muhiimsanaa oo ahaa guurkeeda iyo mustaqbalkeeda ya in la yihahdo yuu waxba ka ogaan isagoon ogeyn oo dhib oo nin hadda ay isbateen bil gudeed ama ayaamo ya hawo darteed iyo shahwo darteed oo maaragtay ay gabadha isaga raacdo oo uu isaguna ogolaado inay reerkii iyo aabbihii iyo weligii sidaa u qaanto iyaduna ay ogolaato in sidaas loo galo waalidkeed iyo ehelkeed oo sharadaradaas ugu ridooyiguna waxba ka ogeyn oo la jooga oo la heli karo oo lala xidhiiri karo la iska kaxaysto ya oo la xalaalaysto aadaan ulahay saas darteed islaamku iyada ku danaynaya gabdho waa inay ogaadaan arrinkaas maanta kadib aana dhexin maalin walba inay tagaan nin baa imahan xaday waana ismahan xadnay waa sheekaysanay makhaayadaan ku sheekaysanay shaahan cabnay telefoonaan ku sheekaysanay ya waan ishukaansanay waa ismahan xadnay ya caqadna duuna an yadriya alwali canha shay inaanay dhicin mas-uuliyadii intiqaaliya almas-uuliya tantaqilu min alabi aw min ahliha ila الزawj فلا بد أن يكون ذلك في العالم ولا بد أن تنتقل المسؤولية إلى أحد لكن هذا قبرية oo ninka ku waafaqdo meerxad hadduuba yani ansaxba ma aha laakiin haddaaba narahno meerxadka ku waafaqo xaggee mas-uuliyaddaada lagu ogyahay hadduu kaaga siirto maxaad samayn hadduu kaaga baxo waa wax badanay dhacdaa oo maalin walba mushkiladeeda taagan tahay markii aad yani u ku xalaalayso oo ku qasho haddii uu yiraahdo banaankan ka ayahay maalin badanay dhacdaa xaggeed kusoo dhici reerkaaga ma sheegi kartid jawharadaadi kaala teg adigii culays kugu rabay dhibaatooyin ku dhigay gabar ma tihid hadda yani mas-uuliyaadkaasoo dhan baa dhacay marka waxaan ka wadnaa guurka bilowgiisa oo marka gabadha la doono iyo qaabka loo guursanayo iyo qaabka nikaaxa sharciga ku dhacayo iyo ilaalinta maslaxadda gabadha ilaa iyo dhammaadka ayuu islaamku sharciga u dejiyay aayado badan iyo suurado badan aad ka hadlaaya annaga waxaan hadda kusoo koobnay inaan qayb ka mid ah un aan ka hadalno wax ka ishaaro si ay tusaale ugu noqoto dadku inay u noqdaan bal horta bartaan rag iyo dumarba nidaamka qoysku uu leeyahay ee qur-aanka kariimka ah iyo hanuunkiisa aayadaha suurat albaqara ee aan tilmaanay aayadaha ka bilaabanaya walaa tankaxu lmushrikaati xataa yuumina nikaax bay ka hadlayaan inaan gaalada guursan walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumina walaa amatu mu'minatu khayru min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا lianfusikum ilaahay subxaanah wa tacaala halkaasuu kasii wadayaa aayadaha dalaaqii baa الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja غayr fain طalaqahaa falaa junaaxa calayhima an yataraajaca in danna an yuqiima xuduud allah wa tilka xuduud اllahi yubayinuha liqowmin yaclamuun waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna faamsikuuhuna bimacruufin aw sarixuuhuna bimacruuf walaa tumsikuuhuna diraara litactadu ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم إلى آخر الآيات إلى أن يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى إله سبحانه وتعالى قال عدة المتوفاة laga dhintay ilaahi subxaana wa tacaala uu ka hadlo yacni dumarka ciddadooda alla subxaana wa tacaala bayaaniyey hooyooyinka ilmahooda ay nuujiyaan waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radac wacala lmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf laa tukallafu nafsu ila wuscaha لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير asaaska tacaamulka bayna sawjayn waxa weeye asaasu tacaamul bayna zawjayn almacruuf walixsaan wa khaasatan min arajul min jaanib arajul waxa waa asaas u ah dhaqanka ay wada dhaqmayaan ama xiriirka ka dhexeeya labada isqaba asaas waxaa u ah macruuf iyo ixsaan ilaahay subxaana wa tacaala mar walba kusoo celcelinayaa wacaashiruuhuna bilmacruuf faimsaaku bimacruufin aw tasriixu biixsaan amsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruuf ila aakhir aayaat almacnaa waxaa weeye meeshaan macruuf ayaa ma yaalo xumaan iyo khusuumaad waxaa yaala macruuf sawaaqan in la wada joogo wanaag lagu wada joogo in wanaag lagu kala tago haddii la kala tegi laakiin marna xumaan iyo isdirqin iyo isdhibaatayn ma taallo meesha qodobka labaad waxaa weeye raggu maadaama ay xarigga hayaan maadaama arajul yamsiku huwa talaaq laa yajuusu lirajul an yumsika almar'ata lilcinaad aw lidraar looma ogola inuu isaga haysto xariggeeda a xariggeeda inuu isaga haysto inuu dhibgeliyo iyada oo ku dhibo ama ku cinaado walaa tumsikuuhuna diraaran litactad kun taxtaaj ilayha cashira bilmacruuf amsikha ida kunta laa taxtaaju ilayha walaa turiiduha falima tumsikuha lilidraa hada lictidaa laa yajuus ictidaagaas ma banaan hawlaada litactadi wa huwa ictidaa cala alxuquuq walxuduud marka lama ogola ama macruuf ku hayso ama macruuf kusiida waxaa kaleeto oo aayaduhu tilmaamayaan alcafw afdal likulli taraf fima xadaa baynahum wixii dhexdooda ka dhaca oo la ysku qabto ama mas'ala la ysku qabtay ama meher baa la ysku qabtay ama qadiyad kamid ah ilmaha la isku qabtay ama xuquuqdooda iyo wax ka mid ah la isku qabtay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax wa an tacfuu aqrabu litaqwa walaa tansaw lfadla baynakum ina allaha bima tacmaluuna basiir لا تنسوا الفضل بينكم يعني حدثت بينكم عشرة طويلة واقتدار بعض الموالدين آه واقتدار بتصوض دقنتين وناك بعد كدح دعي الماء يدح معي عشرة يدح مرتي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هي يدح مرتي هو بيكو هاي هو بابو هاي markaas kadib in ceeb iyo isjijiidad iyo dhaqan xumo iyo xumaan iyo isdhibgelin ay timaado hada laa yanbaqi wax ma aha ku haboon qofka muslimka ah gabadhana kuma haboon nin lasoo dhaqmay caruurteeda aabo u noqday oo ninkeedii ahaa guri hal hal guri wada kulmiye hal qol in markii laisqabto oo laisku xumaado arrinkaasoo dadka mu'miniinta uma cuntamo waxaa sameeya munaafiqiinta inay yeeshaan sifadii munaafiqiintana maaha munaafiqiinta ayaa sifadooda waxaa ka mida wa idaa khaasama fajar hadduu qofka khusuma dhex marto dhibaato dhex marto ama isqabtaan wuxuu u dhaqmayaa si aan ficleen oo faajirnimo ah, oo dembi ah, oo waxba aan ukaxisna ya oo gabadh ninkeedii ay u dejiso maaragtay intaasoo dibindaabi intaasoo jar ay tiraahdo u deg kaan tuso waa la arki doona ama isagu yihaa naagtan waa kibirtay waxa aan tuso waa la arki doona waxa aan ku sameeyo waa la arki doona ama ay saas isugu dhaardhaartaan hadaa laa yambaqii waxaa wanaagsan ama in xaqa si cadaalada ah loo kala qaato ama kaba wanaagsan laiscafiyo oo qof wal qof kale u cafiyo waxaa kaleeto oo ka mid ah waxyaalaha markii tacaamulkaasu yimaan inaan wanaagii la ilaawin cadam nisyaan alfadl walmaadi ljamiil bisabab alkhusuum wixii dhacay darteed ama dhibaatooyinka dhaca dartood inaan loo hilmaamin wanaaggii ka dhaxeeyey marka qodobka koowaad oo aayadaha ka faa waxa weeye mabda tacaamul bayna zawjayn asaasuhu almacruuf walixsaan walcaf wa cadam nisyaan alfadl walmaadi aljamiil wixii wanaagsanaa ka dhex maray soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa cimri tegay ceeb laguma sabootiyo ya laysa soo qabay toban sano shan iyo toban sano intaas ka badan labaatan sano iyo ka badan inay ceeb arrintooda ku dhammaato arrin wanaagsan maaha dadka ahlu fadligaana ah ma sameeya arrintaas masalada koowaad oo aan ka faa'iidaysanayno aayadahaas ilaahi subxana wa tacala qoyska ugu hadlayo masalada labaad waxa weeye mar walba aayaduhu waxay kusoo hoorinayaan oo markii awaamirta ilaahay uu bixinayo mawaajibaadka caddaynayo allahu tabaaraka wa tacaala yudakiru nnaasa bilkhawfi minhu waluzum taqwa wattaqu llah ina allaha bima tacmaluuna basiir دائما الآيات تربط بين هذه الواجبات والحقوق bayn ataqwa walkhawf min allahi tabaaraka wa tacaala marka tawjiihii baa wuxuu ku jiraa in qofka la xusuusiyo ilaahay taqwadiisa qofka taqwada ayaa ku bixinaysa markaa inuu xafiyo inuu si macaamul fiican u macaamulo inuu walaagi xusuusto inuu cadaalad sameeyo waxaa ku bixinaya waa taqwada lianna taqwa asaasoo kullu khayr khayr kasta ayay dhalaysaa taqwada wanaag kastaa kasoo burqanaya ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa qofkii wuxuu ka baqayaa baqaya yowmalqiyaamatu ilahay hortaagaya hadduu awoodi karo qofkan kale inuu dulmiyo oo wax dhib u geysto oo gabadho ay ninkeeda dhib u geysato ama ninku gabadhan uu dhib u geysto haddii uu xataa awoodi karo waxaa ka celinaya taqwada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka celinaysa oo uu xusuusanaya waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan fa amaa man khaafa maqaama rabbih wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya almahwa marka waa naftiisa hawadeeda iyo caradeeda iyo waxa uu doonay keliya aanu firin taqwada ilaahay subxaanah wa tacaala iyo hoofka uu fiiriyo masalada saddexaad oo aayadaha laga faa'iidaysanayo waxa weeye arrinka ku saabsan ilmaha labadan qof oo isguursaday ilmaha dhex maraya ilmaha way wada dhaleen labadooduba waalid bay u iyadu waa hooyo isaguna waa aab waxaa la rabaa had iyo jeer ilmaha maslaxadooda inay ka taliyaan marar badan labadooda waxaa isku khasbaya ilmaha maslaxadooda ajar bay ku leeyihin day ku sabraan waxay ku sabraysaa ilmaheeda darteed wuxuu u sabrayaa ilmaha dartood dhibaatooyin badan oo laga yaabo xaas kasoo gaaraya wuxuu sabrayaa ilmahaasu inayan dayacmin waayo haddii ay kala tagaan qoyskii burburo ilmahaasu dee waa inay ama aabba aan noqdaan ama hooyala aan noqdaan ama agoon ama rajo oo haddii aabbuhu qaato keligiis oo hooyadii uu kala wareegona ilmihii ilmo hooyadood ka maqan bay noqonayaan oo ka maarmika haddii ay hooyada ku haraan oo aabbihii maqan yahay waxay noqonayaan ilma agoon oo kaleeto ah sidii kitaabaan hadda ka hor arkay gabadha korta agoon aabbood nooli bimacnaa waa agoon war lagama hayo aabbo daryeela habeen walba la jooga waqti kasta ee ka warhaya arrimahooda daryeelaya waxbarashadooda iyo tarbiyadooda iyo dhaqankooda iyo masaariiftooda iyo umurahooda wax ka og meeshay ku baryeen iyo meesha xaalkoodu yahay iyo meeshay ku waabariisteen aan waxba ka ogeyn ayay noqonayaan marka ilmahaas yaraanta marka ay taa laga bilaabo iyo naaska siintiisa iyo nuujintiisa iyo gogoyntiisa iyo tarbiyadooda iyo waxbarashadooda iyo umuurahooda oo dhan labada waalid inay aada iyo aada iskaga kaalmaystaan oo ugu dadaala gaar ahaan aabbuhu hooyadana sidaas oo kale iyo ilmaheeda wax badan xeeriso inta aan qoyskaas burbur iyo dhibaato ku iman waalidiinta qaar badan baan ka fikirin arrinkaas cawaaqibta ama cawaaqib xumada uu leeyahay oo qoyskii markuu burburo ay gabadhii ilmihii kusoo haraan hooyo keligeeda oo markaa ilmihii la circiiraysa dhibaatooyin badan ay kala kulanto markay hooyo keligeeda ku noqoto si kasta uu aabuhu yani hawlihiisa ku gabo wuxuunbuu ku filan yahay haddii muuqaalkiisu joogo inta badan sida badan xataa haddii uu waxyaala dhibaataa leeyahay meelo kale tala yaaba inuu fiican yahay kulley waa aabo ilmaha ilmahaabuu u joogo inta badan marka arrinkaas in aada iyo aada hooyooyinku uga fikiraan weye aabayaashana inay aada uga fikiraan oo ilmahan hooyo la-aanna ma noqon karo aabba la-aanna ma noqon karo saas darteed ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha wuxuu nagu eh, alla subxaanahu watacaala wacyigelinaya in aabbaha iyo hooyadu had iyo jeer ilmaha ay xeriyaan maslaxadooda oo ay ka taliyaan oo markaa aayadu ay ka hadlayaan sida aayadii hadda aan hadlaynay nuujinta ilmaha wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca laba sano inay nuujiso waye sidaa asraxa ah hadday dhamaystirayaan wacala lmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf isagana waxaa waajib ku ah yani gabadha muujinaysa iyo masruufkeedii iyo ilmahaba haddii ay rabaan muujinta in laga gooyo xataa waa arrin familka khusaysa way oo internala daakiliga waa inay ka tashadaan fain araada fisaalan can taraadin minhumaa wa tashaawurin falaa junaaxa calayhima waxba dhib ma aha haddii ay e ka goynayaan inay ka tashadaan marka ay ka tashanayaan muujinta naaska gooyntiisa maxaad ka malaynaysaa arrimaha kale oo ku saabsan yacni ilmahaas arrinta afraad oo aayadaha ay ka hadleen waxa weeye oo aadaabteeda iyo akhlaaqdeeda qofka muslimkaa ay ku tawjiihinayaan aayaduhu waa axkaamu mutawafi canha zawjuha haweeneyda ninkeeda uu dhintowey haweenayda ninkeedu dhinto ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya arrintaasna dhowr arrimood buu rabbi subxaanah wa tacaala aayaduhu ay ka tilmaameen suurat albaqara waa midda koowaad ciddadeeda haddii ninkeedu dhinto gabadha waa afar bilood iyo toban cisho afar bilood iyo toban cisho arbacata ashhurin wa cashar arrinta labaad waxa weeye gabadhaas guur wuxuu u banaan yahay markii ciddadu ay dhammaato markii ciddadaasu ay dhammaato ayaa guurku u bannaan yahay laakiin inta afartaa bilood iyo tobankaa cisho ay ku jirto arrimo guur ah oo cad lagalama hadli karo si toos ah. si toos ah oo cad loogalama hadli karo looguma shukaansan karo maxaa dhacay xurmadii dee ninkii dhintay oo ninkeeda ahaa xaaladda ay ku jirto oo nafsiga ah oo saycolojiga ah duruufta ay hadda ku jirto sharcigu xeerilaya muddo marka waa inay kusoo wareegtaa ciddadaas ah oo xaaladdu xaalad dabiici ah oo noloshii ay soconayso ay kusoo noqoto markaas kadib ayay suurtagal noqonaysaa qodobka saddexaad waxa weeye haddii la diiday si toos ah inay ama waxu nikaaxsan karto ama u shukaansan karto ama loo shukaansan karo ama loogala hadli karo waxyaala guur ku saabsan oo toos ah. waxaa la ogol yahay wixii macaariiqi yacni si indirect ah. weli qof dhalinyaraa baa tahay iyo waxyaala lamid ah doo yaraaho yani dad badan baa maaragtay adigoo kale ku danayn kara waa waxyaalo iska guud oo saas laakiin aan toos ahayn فيma caradtum bh min khidbaة النisaaءi aw aknantum fi anfusikum yani tacriid waxaa la yihahda arrin aan toos ahayn oo direct ahayn ayaa loogu sheegi karaa marka taasina weli shucuurka iyo dareenka ayaa shareecadu ay ilaalinaysaa arrinka afraad waxa weye si sir ah oo hoosena loolama ballami karo oo haddee ogow meel kale ha u dhaqaaqin anigu unbaa maaragtay ii joogtaa meesha ya cid kalena aniga adiga waa isku og arrinkaa cid kale ha u sheegi ya iyo wax lamid ah ma geli karo wa ilaa arrintaasu dembi weye ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa wixii aada samaysaan ama sir keertaan ama hadal keertaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu og yahay rabbi subxaana wa kama qarsoona taasna waa mas'alo aayadaha ilaahay subxana wa tacala warramay masalada shanaad oo ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramay masalada furiinka waayo ama dalaaqa oo ciddadeeda iyo dalaaqu imisuu yahay shalay ciddada waa ka warramay furiinkana waxbaan ka taabanay maadaama hadalku soo galay ilaahay subxana wa tacala alaaqu marataani laba goor wey laba goor yani dalaaqa rajciga ah oo aad imsaaku bimacruufin oo tasriixu biixsaan inta ay suurtagal tahay inaad ama ceshato haweentii ood haysato ama aada sii dayso waa labada dalqadood oo hore marka hal mar haddaad furto weli waxaad haysataa ciddada waqtigeeda inaad soo ceshan karto waa rajciye oo waxaa ugu filan rajactu aw rajactu imraati baa kugu filan aw xaaskayga waa soo ceshay oo dalaaq waa ka noqon intaas kaliya kugu filan haddii ciddadu dhammaato ida taat alcidda laa yakfika an taqula raajactu aw raajactu imraat laa yakfi laabudda min nikaaxin jadiid waa inuu dhaca caqd cusub iyo jid nikaax cusub waa in la sameeya oo an kaladuma noqonaysaa gabadhii haddaad sugtay ilaa ay saddexdii dhiig dhammaadeen ama saddexdii bilood kuwaa dhiigga helin hadday dhammaadeen dee waxa weeye raggaasay kula siman tahay adiguna waad iskeenaysaa haddii lagu ogolaadana ahlan wasahlan haddii lagu diidana ahlan wasahlan marka fiiri marka hore muddaa lagu siiyey adigu aada arrinka leedahay oo cid kale aadan u baahnayn cid kale aadan u baahnayn aada raajactu xaaska laakiin haddaad sugto inta muddadaasu dhammaanayso janiskii ugu dhaafay laakiin stil waxaad haysataa janis ah inaad guursan karto walow ninka cusbaad ku guursato maadaama dalqadii koowaadta laakiin ninku haddii uu dalqadii saddexaadna gaaro oo midaas way dhammaatay dana uu soo ceshaday mid kaleu haddana riday haadana uu soo ceshaday mid saddexaad haddana riday xaaladu way dhamaatay marka khalaas fain talaqahaa falaa taxilu lahu yani saddexaad hadduu hadduu furo falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hayr ilaalin kale ay guursato ma banaan marka waa la adkeeyay xaaladi xaalad adag bay noqotay ilaa nin kale ay guursato iskooda ay u kala tagaan uma noqon kartid dad baa iyagu ragga qaarkood arrinkaas u dambeeya buuba usoo horumarinaya arrinkaas aan ilaahay ilaahay fursadda u siiyey oo wasaca u siiyey fayudayiq calaa nafsi fayualliq alaaa mara tahay saddex buu lagu furay ule saddex lagu fura waa xanaaqsanaa waan xanaaqsanaa hadda xanaaqsanta gurigaada kharibaysaa ma naftaadaad baabiinaysaa maadaa isduminaa maadaa sixiraha ya mistahlu nin baa u yimi cabdullaahi bni cabaas radi allahu canhu markaasuu wuxuu ku yihi xaaskaygii baa saddex ku furay wax qiil ah may ii helaysa markaasuu yihi kuwa ilaahay qiilka ama meel ay ka baxaan ilaahay u sameeyey adigu ka mid ma matiid laguma samayn meel adaa isxabisa marka kama mid tihid kuwa ilaahay makhrajka u yeela maxaa dhacay ilaahay subxaanah wa tacaala waman yataqi illaaha yajcal lahu makraj aayadda dalaaqa gadahasheeda ilaahay ku soo soo arooriyay aayaddaas macnahaas ya faamsikuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruufin waashiduu daway cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilah dalika yucadu bihi man kana minkum yu'minu billahi walyawmi alaakhir waman yataqi illaha yajcal lahu makraja wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib aayad saas dalaaqa ku marka wuxuu yihi adigu kuwa ilaahay makrajka u yeelay ma tihid maxaa dhacay ilaahay kamaadan biqin markaad wax furaysa ilaahay kamaadan biqin oo maxaa dhacay dee saddex baad hal mar israacisay lagumana ogolayn sharciguna laguma ogolayn sidaas wuxuu ku yihi aalaaqu marataani hal hal urid laba goor baad haysataa janis celis nebiguna calayh isalaatu salaam wuxuu yidhi waxaad ku furtaa fii waqti duhrin lam yujaamichaha fiih waqti ay daahir noqotay oo aadan la kulmin oo aan wax dhex marin gobol dhex marin ayaa furaysaa faطalliquuhuna liciddatihinna macnaheedu taasu fii awali ciddatihinna yani waktigaa cidadeedu ay bilowda tahay oo ay daahir noqotay oo aan la quudin waktigaasaad furaysa haddii sharciga saa kuu toojiyey adiga intaad jibaaxday ma waxaa tir saddex baan kuufuna marka rag badan oo hadda soomaaliyeed iyo dhalinyaro badan ayaa waxaa ka dhacaya runtii arrin aada argagax ku leh aada iyo aada argagax u leh oo wuxuu tusinayaa mas-uuliyad xumo iyo raganimo xumo iyo aqoon daro aqoon dar iyo qadarin la-aan arrinkan isaga inay gabadhii isqabaan muddo yaroo kooban sanad labo oo kuleh saddex dalqadoodba waa dhammaaday war xaggee u ordaysaa bismi illaahi raxmaan xaggee u ordaysaa maxaa kulada dala kaaga jira maxaa furiinka marka u horayso hore hore ka keenay soo bajiri karaan xulul kale iyo sharcigu waxyaalo badan ugu talagalay xajri baa jira nasiixaa jirta xakam baa jira sulxi baa jira wax badanaa jira oo waqti qaadan kara hadda maxkamaduhu qadaayaha yaryar oo dad dhex maraba waxaa laga yaabaa hal sano laba sano saddex sano afar sano shan sano toban sano inay socoto hadeed maxkamad ay saarata maxkamad ay jirto oo maalin walba lan cusuba loo suriya waa la celiyaa waa la baaraa waa la waa lagu noqdaa waa la galaa waa la ya waxaa la qadiyada deg lagu waxayaan loo loo baaneen marka adiga maxaa qadiyadda misaan u weyn oo reer oo carruur joogaan adduun joogaan gabadha maaragtay soo wada qateen wuxuu ragga qaarkood ay leeyihiin gabdhaha sabab u ah iyadaa gabadhu ninkii khasbaysa oo leh ilaa ilaa fog ilaa walaa fur dumarka in badan oo ka mid a ah, macnaheedu waxa wey ilaa wa ilaa ehay waa ay fur wey macnaheedu marar badan waa dumar dumarkana ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqi gaar u abuuray w oo caatifad badan oo xanaaq badan oo carab badan oo yani saas darteed looma dhiibin dalaada furinka looma dhiibin wailaa waxaa dhici kari lahayd maalintii dhowr jeer laakiin ilaahay subxaana wa tacaala xikmaddiisa ragga ayuu u dhiibay marka ninkii haddii uu isagiina ku fududaado arrinkii u sidaasoo kale uu noqo muxuu noqonayaa inaan dhamaystirnayn buu noqonaya inaan raganimadiisii dhamaystirnayn midda kaleeto ku-handadidda gabar lagu handado yani furiinka lagu handado iyadana waa daciifnimo ninkay tujisanaysa ya allah de waa waxaa samaysa mar dambe waan ku furaya waxaas waaa maxay tahay ma maseef madaxeeda la taagaya waana arrin dhaqanka ku xun oo dee dumarka looma yidhaahdo waan ku furi doonaa hadda waa waxaa samayso ceeb wey arrinkaasu waana arrin aan wanaagsanayn cishradana ma wanaagsana cishro fiicanna maaha aha arrinkaan waa arrin adag oo mas-uuliyada ilaahay subxana wa taala ku dhiib markii laga maarmi waayo uu xal noqdaa laga maarmi waayo ya ayuu xal noqdaa ee maaha maro walba marka waa inuu qaabka sharciga ah ragku ay ugu ogaadaan oo ay u dhalinyaradan la ordaysa waa inay ka joogaan arrinkaas arrinka lixaad masalada lixaad oo faaidoway ka hadlayeen qaala waxa way meherka meherka waa xaq gabadhu leedahay waatu nisaa malaha hooyadu malaha adeer malaha waxa weeye iyadaa lagu xalaalaystay xaq ay leedahay in la siiyana wey ee waa la ka dhigi karaa qeyb ka mid a ah, haddii la isku waafaqo laakiin dibdhigiddaasu waa inaanay noqon dee ilalmamaat ilaa laga dhinto ee waa in waktigii dib loo dhigay wakti mucayanaha la siiyo gabadha xaqeeda soomaalida aada bay waxaa uga dhaca in nin xaasu guursado oo meher u magacaabo oo isagoo waxba shilina ka siin gabadhii iskala aqalgalo oo intaasoo carruur ay ugu dhasho oo intaasoo sano uu xaalaysto oo carruurtiisii carurweynaadaan oo carruura dhalaan weli xaajiyaddii meherkeeda lama siin mana iyo dhadhamin waa horaa caruurteedii caruura dhaleen uu odagii sidaa iskaga dhinto la iskaba ilaawo isagoo weli haweeneedii meherkeediiba siibo adduunyadiina ka tegi muxuu guursaday marka ninkaas u guursaday arrin aada iyo aada u adag khalis ah khatar ah nacam waa dhici karaa wax dhici kara bani aadamka laakiin inuu noqdo shay caadi ah oo dadka ku badan arrin sax ah maaha waa arin loo baahan yahay la iska socooda oo meheradana aan saxno oo hadda soomaalida dhaqankaas ku badnaa oo hore jiray oo odayaal badan ay dhinteen iyagoon xaaskoodii ama ha islaantoodii xajudoodii aan meher siin ay ku dhinteen oo hadda xaajadu weydiinaysa mala cafiyaada odag iyo abartiiba waa dhinteen mana limi meherna lama siin islaantii see marka arrinkaasu waa ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waaatu nisaaa saduqaatihina nexda fain lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'a mariia hadday markaa iyadu cid wax u ogolaato oo lacagteeda wax ka siiso dee waa bixin kartaa laakiin waa in waxooda farta laga saaro adduunyada qaarkeed siday u badan tahay nikaaxa marka la ridayo oo la sameynayo ayaa gabadha meherkeeda fatrada saara haddaan xoolihii la keenin meherkii haddaan la keenin lacagtii intii lagu heshiiyey nikaaxoo lama sameeyo ninka nikaaxa looma qabsano wadamada qaarkood sida aan arkay sheeka nikaax sameyna waa inuu arkaa meherkii wuxuu ku leey gabadha imisaa meher ku heshiisay laba kun baa ku heshiiy aawa lacagti lacagtii uqusho ku jirta waa inaad hento oo kaasha waxaad beersanaysaa gabar baad rabtaa inaad qaadato caawa lagu aqalgeeyo shirna bixin maayo bilaash free maarmeyna kuqaato maxaa qaata dayn ha dayn baan ku qaata dayn dayn maa thallaajad ba baabuur ba baabuurta iyo baa dayn ku qaadataan iyo telefoonada ha innaga saasoo kale laakiin wadamadaas waxaa leeyahay keen lacagta lacagta baa la keenaya ushada ugu jirto keenaya mid wuxuu dareemu yahay in wax maaratay wax culus u qaadanayo meesha arrin muhim ah. lacagtii baa laga qabanaya gabadhaa loo dhiibaya iyo abeed waa lagu wareejinaya markaas kabacdi baa nikaax loo saxiixaya oo nikaax loo meernay marka soomaalida hadda aad bay u badan tahay runtii su-aalaha noo yimaadaan wiig walba intaasoo aabahay waa dhintay hooyaday meherkeedii muuyan siini hooyaday maxaa hooyaday mee ku sano waa konton sano si lixdan sano marka meherka dumarku xaq ay leeyihiin way la siiyo had cala aqal aadan wada siin karin qayb sii qaybta kalena markaa ka dabageey waakii hore haddii markaas geeri timaado ama qofku kusoo kediso de dadka dhaxalkiisale baa ka bixinay kolley waa u qool leeyahay ilaahay subxana wa tacala hortiisa inay ama iyadu cafido ama diinta laga bixiyo mooyaane u qolay bal waciid adag baa ka soo aroray nabigu alay sala salaam qofkii isagu xumaan u sameynay dadka qaar ba wuxuu ku lehay gabadhi waxay codsatay toban kun oo yuro in lagu bixiyo saasay tiri a ah, isaga qor isaga qor <laughs> haddaa ma uu damacsana inuu bixiyo toban ya hadduu saa ku dhinto gabadhana wuu galmooday dembi zaaninimo buu ilaahay kula kulmayaa hadduu niyeysto inaanu bixin meherka isaana ku xalaalaysto dembi zaaninimo buu ilaahay kula kulmayaa qofkii haweenay guursaday bu nebigu calay slat salaam isagoo raba meherkeeda inaanu siin xalaalaysta laqiya allaha zaaniya marin fudud baa maaha waad diidi kartaa dad tiraahdo toban kun baa laigu meherinaya inaad tiraahdo aniga toban kun ma awooda halkaa ku joojiya hawsha ya toban kuma bixin kara ma labaatan kun ma bixin kara ama soddon kun ma bixin kara waad diidi karta laakin isaga qor isaga qor waa sheeko warqad lagu qoray warqad lagu qoray dhib male sax maaha taas taas waa sax maaha marka wax la bixiyo ama qayb laga bixiyo oo lagu dadaalo weye gabadhahana iska leh masalada u dambaysa oo toddobaad oo aan ka hadlayno ama aayadaho ay ka hadlayno wax ka taabteen waxaa weeye almutca watakriim lilmualaqa gabadha la furay ayaa aayaduhu waxay tilmaamayaan meherka keliya ma aha e meherka waa xaq ay lahayde ama horeyba u qaadatay in sagootiis wanaagsan ninkuu ku sagootiyo isagoo tus wanaagsan maticuhunna cala almuusiqi qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf xaqan cala almuxsiniin laayadaha macnaha ushus waa mataac waa qof walba awoodiisa qofkii hodan ah horan karaa tobankaa kun iskasii qaado iskaso isagoo soo wadnaqadnay waxbaan soo wadna badnay waana furdoon inaan lagu hagaajiyo iliyo tobankaa kun kun yaa baan awooda marna halkan kii asalka ah xaqaaba laga soo saari kari laayahay iska dhaaf ya raasmaalkii asalka ah laga soo saari kari laayahay ya alla subxaana watacaala wuxuu ku mataac la siiyo qooni la sagootiyo ya oo wixii lagu sagootin karo qof walba wuxuu awoodo arrinkaasuna waa arrin macruuf oo wanaagsan ilahina subxaana wa tacala dadka muxsiniinta ee wanaagsan ee haalkooda wanaagsan yahay ayuu waajib kaga dhigay walaalayaa isku soo aruuriyey masalooyinkaas aan hadda ka hadalnay waa qaybo ka mid ah nidaamka guud ee usrada iyo qoyska uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kariimka ah uu kaga warramay sunnada nebigiisa calayh isalaatu wasalaam uu kaga warramay siiradii nebiga calayh sala salaam ku cad iyo sida uu nabigu alay slam u dhaqmi jiray marka waxaa laga rabaa muslimiinta inay aad iyo aada u daraaseeyaan rag iyo dumarba qoyskan burburaya ee sahlan ee la fududaystay arrimihiisa maaragtay aadkay u dayacan tahay in badan in la barto nidaamka qoyska sida islaamka loogu talagalay xadaariga ah ilbaxnimada ah aadka u samaysa akhlaaqda wanaagsana ee maaragtay adduunku aan arki karin ama gaari karin mid lamid ah aan laga heli karin meel aan qur-aanka iyo sunnada ahayn inaynu baranno inaynu dib ugu noqonno waxaynu isku baraarujino ilahi subxana wataala tawfiiqdahana waafajiyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi sidaas ayaan kusoo gaarnay gabagabadii muxaadaradi qeybtii labaad ee nidaamka familiga ama ama xaaska ama usrada ee sheekheenu allah barakeeye sheekh maxamed idriis uu soo jeediyey taa oo raacsanay muxaadaradii shalayto uu soo jeediyey sheekh uma baahna inaan wux idin yidhi aan idin xasuusiyo laakiin si aan mar labaan idin xasuusiyo taas idinac baad u haysanaysaan sheekha kelimaadkiisii iyo aaraadiisii sharciga ahayd laakiin sheekhu muxaadaradiisa wuxuu ku bilaabay inuu yidhi ummaddu waxay ka kooban tahay waa qoysas weeyaan sidaa awgeed baa islaamku wuxuu siiyey ahmiyad weyn caa-ilada sidii loo dhisi lahaa sidii loo ilaalin lahaa in ay burburto ama ay hoobato sheekhu wuxuu sheegay shalayta inuu noo sheegay ama uu ka hadlay arrimahaas oo kale uuna sheegay inay kitaabka ilaahay iyo sunadiisu ay ku jiraan nidaam mutakaamila oo buuxa sistem buuxa oo ku saabsan arrimaha famiiliga laga bilaabo doorista kow markay labinkii naabku israbaan iyo markay isguursadaan la marayo xiriirka ka dhexaynaya ama dhex maraya labada caa'ilood sheekhu aad iyo aada wuxuu noogu booriyey marnaba in aan lagu degdegin khudba sireed wax la yidhaahdo oo mar walbaba weliga uu yahay asaaska inuu asaxo zawaajka islaamigaahi waxaanu aad iyo aada uga digay arrintaas oo uu ku tilmaamay inay dhaawacayso guurka si gaara ah hadlee gabadha ay u dhaawacayso ka badan ninka sida uu islaamkuna waxa uu weeyaan mid ilaahay nabigeenu islaamkeenuna ah, iyo nabigeenu calayhi salaatu sunnadiisuna waxay mar walba u taagan yihiin sida meel walbaba qaawjiintanida ku saabsan ay u buuxiyeen inay mar walbaba ilaaliyaan xuquuqda qofka islaam gabadha iyo mar walbaba ayo iyo sida iyo caa'ilada iyo usrada maaragtay muslimka ah sheekhu halka ayuu soo waday waxaana u yidhi ina mar walbaba ay ma haboona in aabba muddo badan soo koriyay gabadhiisii in intaa iyo intaa kusoo soo koriyay aabbana u ah xataa ma aha yacni sida mantiq mantiq ahaan iyo sida inuu nin cusub ayse weligeed aysan arag ay iskala tago oo raaco ninkuna ma aha inuu arrintaa uu sidaa uu sameeyo sheekhu aayaadkii oo arrintaa uu qafaadka uu ka sameeyey ee fii suurati albaqara ayuu calaa masaamicina ku akhriyey kadibna waxa uu sheekhu noo sheegay masaa'il dhowra oo iyo fawaa'id fara badan oo dhowra oon ka faa'iidaysanayno ay ugu horeyso asaaska tacaamulka iyo dhaqanka labada ninka iyo naagta oo sheekhu asaas uga dhigay macruuf iyo ixsaan iyo inay iscaafiyaan sidoo kalena sheekhu waxa uu noo sheegay maadaama uu ninku uu mar walbaba talaaqa asagoo gacanta ku hayo marnaba ma banaanay inuu ku xadgudbo gabadha inuu si ah wanaagsan u haysto weeyaan ama si wanaagsan inuu kusii daayo weeyaan maxuu sheekhu uu tilmaamay ninku mar walbaba inuu qamiiska munaafiqa xirta ma ahan oo uu ku xadgudbo gabadha markii ay wax dhacaan liannahu waxa weeye sidii xadiidka nebiga uu sheegay waid munaafiqa lagu yaqaanaa waidaa khaasna fajara sidii nabigeena cala sala salaam uu sheegay waxaana uu aad iyo aad ummadda ugu booriyay sheekheena allaha xafide inaa marnaba labada qof ayna xataa hadday kala tagaan inaysan marnaba wanaagii iyo fadligii iyo maadigii wanaagsanaa marnaba aanaysan iloobin fawaaidda faraa badan oo sheekhu noo soo jeeday waxaa ka mid ah sida carumaha ku saabsan caruurta iyo in si fiican loola macaamilo labada waalid aan si kaashadaan marka ay wada isla joogaan iyo marka ay kala tagaan labadaba waxa uu sheekhu sheegay axkaamta sharciga ee ku saabsan oo uu ka soo dheehday ama uu kasoo shidaalka nuur qaatay fii suurati albaqara axkaamta gabadha laga dhintay iyo sida ay tahay iyo ciddada ay tirsanayso ilaa iyo afar bilood iyo toban uu ku bilaabay sheekha oo loo sheegay marnaba inaysan bannaanayn inta gabadhu ciddada ay ku jirta inay guursato ama nin kale uu caddeeyo inuu guursan doono ha yeeshee si sarbeeba ama aan toos ahayn ayaa loogu sheegi doon loogu sheegi karaa sheekhu waxa uu noo sheegay sidoo kale masaa-isha aan ka faa-iidaysanayno inay ka mid ahay waxaa ka mida ah dalaaqa iyo waxaa ku saabsan labadiisa weji oo ah midka lagu kala tegayo nin inuu u dhexeeyo mooyaane iyo midka asaga uu soo ceshan karo qofku sheekhu wuxuu noo sheegay dalaaqa sunniga ah oo sheekhu uu noo tilmaamay inuu ninku furo naagta ayadoo daahir ah uusan ula teginin waxa uu sheekhu mascada lixaad ka dhigaya faa'iidada meherka iyo waxyaabaha iyo khilaafka ku dhaxeeya ka dhaca waxaan usawira fii suurati nisaa aayadda ilaah uu leeyahay waaatu nisaa saduuqaatihina nixla asaga ayaa sheekhu fasiray aniguna ma doonayana hadalkii sharaxii sheekha soo celceliyo wuxuu leeyahay sheekhu waa meherka waa in miiska la saaraa marka la isnikaaxsanayo ma ninkuna wuxuu noo sheegay sheekhu ninku hadduu niyeysto inuusan meerkaa bixin oo yidhaahdo u qoro waxaa isagoo niyadiisa ku jirto inuusan bixin oo gabadhii u tago u saas uu ku dhinto laqiya allaha zaaniya isagoo zaaniya buu ilaahay la kulmaa ugu dambaytuu sheeku wuxuu ku sheegay axkaamta ku saabsan almutca wاtakriimi lilmutallaqa in la karaameeyo oo la maamuuso haddii la kala tegayo xaaladaha lagu kala tago sidaas in gabadha si fiican loo maamuuso si fiicanna loo jiscimo taas oo qur-aanku ay uu soo sheegay sheeku nin walba sida wax u haysto inuu u jiscimayo ma u hagaajinayo iyo sidaa awooddiisu ay tahay sheekhu wuxuu sheegay intaas inay jumlo ama qayb ka mida ah masaa-isha kusoo aroortay kitaabka iyo sunnada ee nidaamka usrada ay tahay waxaana sheekhu lagu booriyay oo lagama maarmaana in ay ummaddu ay barato aynan ku dabaqno aanu barano aanan ku dabaqno fii xayaatina al usariya jaza allahu shaykha alfaadil sheekh moxamed idriis khayr aljaza على هذه المحاضرة, المحاضرة القيمة وأخواتها walaalkii sheekha waxaan ilaahay ku baryay inaad kalawaad garanaysaan ilahay inuu ka abaalmariyo muxaadaradiisaas dhimo iyo juhuuddiisa aada iyo aadka u muuqata fii xaqli dacwa ilaahay miisaankii xasanaadkiisa ha dhigo ilaahayna waxaan ka baryaynaa sheekha inuu barakeeyo asaga iyo cilmigiisa asaga iyo walaaladiisa kale oo halkaan u yimid in ay dowladatan ay ka qayb qaataan ayagoo xaalka lisaankooda uu leeyahay sida ibnu xasan uu yidhi munaaya min addunya culumun abufuhaa wa anshuruhaa fi munaaya min addunya culumun abufuhaa wa anshuruhaa ila akhirihi culumun maadaan soomaali ku sheego waxaan anigu qofka daacigaa ah, daaciga ah oo marwalba dan dar ilaahay wax u yeelina u soo jeedinaya oo aanu anigoo saasna uu sheekhunu yahay ano isago aan ahayn taskiye aysan ahayn oo doortay mar walbaba inuu noqdo uu dabaqo inuu yahay dadka ilaahay ku yeelo wax ka fiican inaysan jirin ka qowl wanaagsan waxa weeye sheekhaan ibnu wuxuu yidhi anigu waxaan adduunyada dhan ka doonayaa in aan maayatay culum culumta ilaahay baray inaan sii faafiyo oo aan baadiye iyo meel la degan yahay intaba aan ku faafiyo qur-aan inaad taas oo ah taas oo rag fara badani laga yaabo oo de oo qayb ka qaadan karaa inaysan taas aysan ayagu sidii loo baahna aysan dadka u gaarsiinin baaraka allahu fiikum wa fii shaykhina wa fii mashaayikhina alkiraam washakara allahu lakum calaa xusni xuduurikum wa israa'ikum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستسمح بفضيلة الشيخ إنني تجرأت وبارك الله فيكم insha alla iclaankimaan kusoo celinayaa markii badan sheegayay insha alla kollay kutubtii hoosta ay taalaa biyumilah qofkii raba uu soo qaadan karaa sheekuna insha allah wuu saxiixi karaa hadduu ilaahna kollay sanadadii hore dad badan baa jira ka go-een markaa fursaddaas iyadu way taalla hadduu ilaha yidhaahdo ana laga faa'iidaysto maalmahan insha allah aan joogno kollay salaada baa nagu xigta waxaa salaada kadibna inagu xigta cashadii oo hadduu ilaha yidhaahdo inagu xigdo tabaaraka allahu fiik also the